bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamedi وآlihi وصaxbihi أجمaعين alfصل الرaaبع asmاء الفاaciliina والmafcuuliina min غayri الficl الثuلاثي ee hadda waxaan ku dhex jirnay asmaadii mushtaqada ahayd waxaan ka soo baxnay asmاء الفاaciliin والmafcuuliin صفat الmushabaha والmubaalaغة oo ayaga dhammaantood min athulaathi eh, ayaan ka soo baxnay inta marka waxaan ka gelaynaa asmaau alfaaciliin walmafcuuliin oo min gayri alficli thulaathi ficilka thulaathiga geyrkiisa waxaan eh, macnaha ficilka thulaathiga waxaan ahayn laga keeno ismu alfaacili iyo ismu almafcuul oo ficil thulaathi aan ahayn laga keeno yuu u baab yahay iyagoo ficil thulaathi laga keeno waa noo soo hormarta markaasaa waxaanu niri ama ismu alfaacili طبعا اسم الفاacل تacriifkiisa waana soo maray اسم المفcuul waana soo maray laa فرقa تacriifkaas markii la yihahdo ama ha ahaado min الفعل الثuلاثي am min غayr الثuلاثي تacriifka تacriif buu u yahay ولذalika lama soo celcelinay ama اسم الفاacل min غayr الثuلاثي fahuwa عalى waزن مضاaricihi kana ugu sahlan labadan baab waxaa layihi isimka faacil hadduu ficil thulaathi waxaan ahayn ka yimaado fa huwa calaa wasni mudaaricihi ficilka mudaaric wasinkiisuu ku yimaadaa almabniy loo dhisay lilmacluumi biibdaali maca ibdaali xarfi mudaaracati xarafka mudaaraca oo la bedela miiman madmuumatan miim oo godan maxaan ku iraahdaa lagu bedelo yani ficilkii mudaaricaad la imaanay meeshii xarfulmudaaraca ku jirtay miim oo godan leesaar khalaas isim faacil uu iska noqonaa wa kasri maa qabla aakhirihi ficilka mudaaric oo thulaathiga ka badan asalkiisa maa qabla aakhirihi waaba hoos dhignaybo ilaa bacd alafcaal oo imaa doonta mooye naxw mudaxrij wa muxsinin wa muntadirin wa munطaliqin wa mustakhrijin oo kale waa fiiri hadda daxraja horta mudaarica keen yudaxriju aada leedahay yudaxriju asoo ahaa ya-dii oo xarfulmudaaraca miimku bedel mudaxrijun khalaas isim faacilowba noqday sidaas weeyaan marka waxay ahayd in e, ficilka mudaaric loo mithaaliye naxw yudaxriju mudaxrijun marka almuhim waxa weeyaan eh, isimka faacil sidaasuu u sahlan yahay shaad badanna ma laha eh, qawaacidaasna waa leeyahay waqad shada can haada waxaa midkan ka shaad ka noqday khamsatu alfaadin shan alfaad ah ka baxday oo qaacidadii aan soo dejina ka baxday oo fa jaaa timiday calaa wasni mudaaricihi mudaarica wasankiisa ku timiday bifatxi maa qabla alaakhiri maca fatxi maa qabla aakhir shaadnimada meeshaas ay ka timid meeshii laga rabay bikasri maa qabla aakhirihi yay noqotay bifatxi maa qabla alaakhiri naxw axsana rajulu baa guursaday fahu muxsanun ay mutazawijun axsanadaasaa macaani badan leh laakiin bimacna zawaaj markay tahay mutasawij ay tahay macnaheedi muxsanun waxay ahaday muxsinun in la yidhaahdo oo marka ficilkii mudaaric oo miim lagu bedela maa qabla aakhirko saadkana lahoos dhigay ahayd laakiin saadkii baa la kordhigay shaadnimada meesha kaga timid wa ashaba ay ataala fi kalaamihi fi lbail ama fi kalaamihi اlbaطil wa ashaba waa hadalkii buu badiyey fa huwa mushabun mushibuna la rabay wa alfaja waa faqiiray ee aflasa fa huwa muflajun waa faqiiray iyadoo muflaj oo isim mafcuul u qoran yaa waxaa loo laqbaynaa isim faacil oo laleeya muflajun waa faqiiray laa dhihima muflajun waa la faqiiray lama dhahay wa muhtarun weeyaan waxaa weeyaan waa caqli beelay ay daahibu lcaqli min kibarin aw xusnin qofka markuu caqligiisa taga doqnimo la tago ama eh, ama murug daraaddeed oo caqliga la waayo wa mufcamun mid buuxa weeyaan isim mafcuul soo ah ayaa isim faacil loo beyna wa minhu waxaa kamid e eh, asaylu lmufcamu carabta ay tirahdaa macnaha daad buuxsan alaleeyahay بفتح maa قبل alaakhiri fiiha jamiica wa kaana xaquhaa waxay ahayd bikasri maa qabla alaakhiri qiyaasan in lahoos dhigo marka isim faacil qiyaastiisa waa hal wasan oo ficilkiisa mudaaric oo miimka laga hormariyay meesha xuruuf mudaaric la dejiyey intaas keli ayaa lagu yidhaahdaa isim faacil shantaas shaadna waa leeyahay tanbiih waqad jaaa waa yimiday min afcala bitaxdiid fiiri afcaasha thulaathiga aan ahayn eh, waa badan tahay laakiin afcala keligeed marka soo qaadatid calaa faacilin bou ku yimid waa nooc min ashuduud waay shan shaad ah waa u siman yihiin midana waxaa weyaan afcala la gaar ah waqad jaaa min afcala waxaa kimid ficil rubaacia oo hamzada ay zaaid ku tahay bitaxdiid gaar ahaan kuwa kale waxay kala mid ay kala duwan tahay calaa wasni faacilin inay ku timiday ayib naxwu awraqa shajaru shajarkii baa calayn bixiyey fahuwa waariqun awraqof oo rubaaci ah sidii akhraja mukhrijun loo dhihi waxaa la rabay awraqa muuriqun in la yidhaahdo markaasa waxa isaga timid waariqun mid calayn bixiyo waay wa ayfaca algulaamu gulaamkiyaa sindheer noqday fa huwa yaaficun sindheer waxaa la yidhahdaa markii muraahiqa uu sii yahay oo korayo oo laleeyahay hoo iyo hurda kama dhargaan markii laleeyahay waa wa amlaxa arajulu fa maalixun amlaxa oo afcala ah yaa waxay ku timiday eh, maalix ay ku timiday yani dabeicadiisa xumaatay saasaan u malayna wa amxala albaladu baladkii baa yaa abaaroobay oo wixii ka dhammaadeen fa huwa maalixun wa acshaba almakaanu baa macnaha doog noqday fa huwa caashibun wa awrasa eh, geedkii baa calayn bixiyey fa warisun awrasa macnaha geedka awras la yiraahdo yuu bixiyey waay wa aqraba arajulu rajulkii baa eh, daabadiisii ama xoolihiisii yaa yaa ka dhigtay macnaha gaadiid idaa kaanat ibuluhu qawaarib xoolihiisao dham u gaadiid u bedelay xoolo la daaqsado caan laga caba kama dhigan xoolo la rartou ka dhigay fa huwa qaaribun waalqiyaasu waxay ahayd intoodaba muuriqun wa muuficun wa mumlixun wa mumxilun wa mucshibun wa muurisun wa muqribun in la yidhaahday ahayd marka taasna in fiiro gaar aad u yeeshatid waay waa shay wanaagsan marka isku aruuri waxa weeyaan isimka faacil min gayri اlficl الthulaathi calى wasni mudaaricihi maca miimin aw maca ibdaali xarfi اmudaaracati miman waa hal qeyb wa shan xabooshaad ha yeeshteen afcalane sideeda badan waxaa weeyaan hadday afcala ku timaado inay faacil ku timaado shaadkeeda waa badan yahay intaasaan isim faacil uga baxnay binaau ismi lmafcuuli min gayri thulaathi hadda isim faacil oo ficil oo thulaathi ka badanaan kasoo baxnay qiyaasan marka isim oo ficil aan hulaathi ahayn laga keenay yu'taa waa lala yimaadaa bismi lmafcuuli oo min gayri اlficli thulaathi hadduu ficil thulaathi waxaan ahayn uu ka yimaado calaa wasni mudaaricihi mudaariciisa wasankiisa lagu keenaa laakiin maxaa dheeraade biibdaali xarfi اlmudaaracati xarafka mudaaracada oo lagu bilowdo oo loo bedela miiman madmuumatan miim oo la goday wa bifatxi maa qabla alaakhiri ficilka maa qabla aakhirkiisana lahoos dhigo naxw mukramin wa mucadamin wa munطalaqin bihi wa mustakhrajin fiiri waxaa weeyaan hadda ficilkan mukramka mudaariciisa yukrimu waay yukrimu asoo ah ya-da meesheeda miim u bedel khalaas ilan xarafka dambe icraab u raacaya wasan maba galabo marka mukrimin iyo mukriman iyo mukrim eh, iyo mukrimin iyo waa icraab laakiin inta kale waa ficilkii mudaaric yukramu ficil mudaaric oo oo mabni lilmajhuul in la yidhaahday ahayd eh. sidii hore aan u niriye calaa wasni mudaaricihi almabniyi lilmajhuuli intaas aan ku darno marka ficil mudaaric hadeertaan akramu mudaariceeda keen yukrimu majhuul u bane yukramu asoo yukramu ah ya meesheeda miim u bedel mukramun khalas isimkii mafcuulay noqotay sidaasaa lagala jeeda markaasaa waxaanu niri falaa farqa waxa u dhexeeya ma jiro beyna ismay alfaacil walmafcuuli isimka faacil isim mafcuul oo min gayri thulaathi waxa u dhexeeya ma jiraan ilaa bixarakti maa qabla alaakhiri xarafka dambeeyo oo aakhirka ah maa qabligiisa unbay ku kala duwan yihiin xarafka oo isimka faacil iyo isimka mafcuul xarafka u dambeeya kan ka horeeyo ay ku kala duwan yihiin fa in kaana maksuuran xarafkaas hadduu hoos dhigan yahay fahuwa ismu faacilin waay wa in kaana maftuuxan hadduu yahayna fahuwa ismu mafcuulin waay fiiri markan mukrim isim faacil waay mukram isim mafcuul waay munطaliq isim faacil waay munطalaq isim mafcuul waay mustakhrij isim faacil waay mustakhraj intaas lee waay qaala bnu maliki fi lalfiya wain fataxta minhu ma kaana nkasar saara sma mafcuulin ka mithli اmuntadar isimkii faacil markuu kasoo hadlay ou bikasri maa qabla aakhirkiisi waa uu yiri wuxuu ri wain fataxta minhu hadaad kelimadii wasankii hadaad kor dhigtid maa kaanan kasara wixii isimka faacil markuu ahay hoos dhignay hadaad kor dhigtid saara wasankii waxu noqona ismu mafcuulin ka mithli muntadar oo kale waay muntadir iyadoo isim faacil ahayd dadii hoos dhigneed kor dhig ism mafcuul muntadar ism mafcuul isu bedelay marka taas waxa weeyaan way sahlan tahay waqad shada waxaa shaad noqday min afcala kalimaatun jaaءat shaadatan sidii afcalaba isimka faacil markaan joogna shaad gaar ay u lahayd min gayri thulaathi oo dhan markii la yidhaahda ay kaga duwneed yay isimka mafcuulna kaga duwan tahay fa jaa ismu lmafcuuli minhaa waa yimid calaa gayri qiyaasihi mithla eesh axabahu fa huwa asalkeeda axbaba ah afcala bay ahayd marka labadan dambo a laysku shiday tan hora xarakad laga qaaday midda dambaa lagu shiday liannahu waa xarfayn mutamaathileyn axaba waxay ahaday inay isimka faacil muxibun inuu ku yimaado laakiin muxibkaas waa waa isim faacil oo min xaba waanana soo maray fa huwa maxbuubun wa askamahu waxa weeyaan waa hergabey fahwa maskuumun askama afcala muskimun ay ahayd inay ku timaado marka qoraa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan wartalow maa askamadan isimkeeda mafcuul maxaa looga dhigaa maskuum maxaa looga dhigi waaya maskuum isim mafcuul oo min zakima oo marka ficilka hadduu thulaathi yahay isimkiisa mafcuul mafcuulan ku yimaadaa marka zaki maskuumkan mxuu noqon waay isim mafcuul min athulaathi markaasaa lagu leeyay zaki ma oo laazim ah isim mafcuul maba laga keeni karabo waxaan hore u soo niriyey isim mafcuul waxaa laga keeni karaa ficil mutacadi ah ilaa fi xaalaad yasiira oo xaraf jaar lagu gudbinaya mooye marka maskuum dhihi kari maysid isim mafcuul min zaki ma dhihi maysid wa axzanahu waa murjiye fahwa maxzuun waxay ahayd fahwa muxzi eh, maxaan ku dhex jirnaa hadda isim faacil isim mafcuul muxzanun in la yidhaahd muskamun iyo muxzanun in la yidhahdo isim mafcuul markaasay maxzuun ku timiday la dhihi maayo marka maxzuunkan maxaa looga dhigay isim mafcuul min xazina aan leenahay xazina waa iska laazim maxzuun maba ka imaan karta wa axamahu wa ahamahu waa murjiyey min alhami fahuwa mahmuumun wa asalahu waa jiradaysi fahuwa masluul macnaa tiibishuu ku reedhe wa aqarahu waa qiri fahuwa maqruur wa akrazahu waa ku tallaale fahuwa makruus kulligeedu waa afcala oo la raba inay mufcil isimkeeda mafcuul ku timaado ay mafcuul ku timida marka ayadoo afcala oo mutacadi ah yaa isimkeeda mafcuul wuxuu u ekaaday ficil thulaathi laazim ah eh, ficil thulaathi ah laazim aan dhehin ficil thulaathi isimkiisa mafcuul oo qatala maqtuul darab madruub yo u ekaaday marka sidaasaa lagu xifdinaa buu ku leeyahy waqad yaati ismu mafcuuli waqad yaati ismu eh, lmafcuuli min afcala inuu ka yimaadaa dhici karta calaa faciil wa minhu waxaa kamid acalahu allahu fahu caliil wa adcafahu fahu fiiri markaan acala oo afcala ah aclalay asalkeeda ahade oo laga rabay inay ku timaado mucalalun inay ku timaaday ahayd isimkeeda mafcuul markaasay caliil isaga timid wa adcafahu fahuwa huwa daciif adcafahu fahuwa huwa mudcafun mid la daciifiya laga rabay iyadoon diidayn qiyaaskeeda mudcaf la dhihi karo iyo haddana daciif la arkay hadda tanaana badan in la isticmaalo daciif badela min almudcaf marka isimka mafcuul min gayri thulaathi waxshaada uu leeyahay ma jirto ilaa markii laga reebo afcala keligeed isimka mafcuul min ficli gayri thulaathi waa badan yihin afcaashiisa oo waxaa kamida ah faclala waxaa kamida ifcalla waxaa kamid ifcaalla waxaa kamid istafcala awsaantiisa waa badan yihiin shaad kulligood ma yeeshanin ilaa eh, afcala oo rubaaci a oo masiid bixarfi fii awalihi yaa shaad ka yeeshatay taas ayadana eh, la soco ayb tanbiih waclam waxaad ogaataa ana sma almafcuuli walmasdari ana sma almafcuuli walmasdara almiimiya wasma almakaani wasma azamaani takuunu bilafdin waaxidin tan waa iska faa'iido waxaa lagu yidhi hadduu masdarka miimi noqdo iyo isimka mafcuul iyo ismu lmakaani ismu zamaan kulligeed hal wasanay ku wada aruuraya marka waxa weeyaan wax aada isu dhexgelinaya mima fوqa الثaلaaثi wاclam ogow ana sma اlmafcuuli wmaa bacdahu takuunu bilafdi waaxidi bay noqonaysaa mima fowqa athalaatثi thulaathi wixii ka badan afartaas way kulmayaan wayamtaazu bacduhaa qaarkeed wuu ka soocmaa can bacdin biwaasitati اlqaraa'ini calaamooyinka oo lagala xariiraya ay ku kala baxaan almacnawiyati lafdiya xataa diidi mayso marka qaraa-in macnawi inay la xiriistaa lagu kala gartaa naxw mukhtaarin wa muctadin wa munsabin mukhtaar haddaa tiraahdi isim mafcuul waa noqon karaaho fulaanu mukhtaaru nin la doortay waa waad dhihi kartaa ayib waxaa kalood ka dhigi kartaa masdar wa haadaa mukhtaaru mid la doortay waaye mukhtaarun doorasho dheh markwaxaad leedahay qad ikhtaarahu waa doortay mukhtaaran doorasho mukhtaaran doorasho masdaraad u laqbayni ayib ismu lmakaan uu noqon karaa haadaa mukhtaaru zaydin makaankii zayd lagu doortay waay zamaanuu noqon karaa haadaa mukhtaaru zaydin mukhtaaru zaydin zayd zamankii la doortay waay intii waa wada imaanaysa wa muctadin wa munsabin wa munsabinna waa la wada mid ayb eh, wa asluhu fi smi اlfaacili mukhtayirun fiiriya sababta isku keentay hal midaa lagu cilayna waqisi lbaaqiyaa lagu leeyahay eh, waxaa weeyaan asalkeedii mukhtayirun ou ahay marka ikhtaara yakhtaaru asoo ah yakhtaaru asalkan yakhtaaru ficilkan ah waxay aheeday yakhtayaru markaas alii taxaraka xarfulcidwa fatxa maa qablahu fasaara yakhtaaru ayib asoo yakhtaaru ah isimkii faacil marka asalkiisi waxa waaye mukhtayirun muftacilun you noqonay bikasri lyaai ayb markaas maxay noqonaysaa mukhtayirun ciladii maxaa keenay taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu yadi ta faratxisanaa ka horeysa alifaa loo bedelay mukhtaaray noqotay wa fi smi lmafcuulina waxay aheeday bifatxihaa mukhtayarun faqulibat ilyaau alifan litaxarukiha wanfitaaxi maa qablaha midaan muctadkinane muctadidun ahay muctadidun you ahay yani laba daal oo midkooda hore manaha hoos dhigan yahay isimka faacil markaa muctadidun isimkii mafcuul muctadadun markaasaa la yiri waxa weeyaan waa laba xaraf oo isku mid a eh midka horo xarakada halaga qaado hala reebo xataa yasluxa oo xataa yasaxa idqaamuhu fi thaani muctadun saasuu ku yimid marka xarakadii isimkii faacil isimki mafcuul lagu kala qariyey intaas waxaan ugu baxnay waxa weeyaan eh, isimkii eh, maxaan ku irahdaa faacil iyo isimkii mafcuul haddii ficilkooda uu yahay ficil ka badan thulaathi ka badan alfaslu اlkhaamisu baabu lmasdari masdarkan u baab masdar hadirtaan in meeshan lagu sheego kuwa kale macnahooda waa iska waadixo waxaa afcaashian kasoo hadlay afcaashii waxaa lamid ah niri mushtaqaadkii ayada wax meel lagala soo qaatay oo isim faacil isim mafcuul siiqat mubaalaga sifat mushabaha mushtaqaad waay ilaa masdarka keligiis calaa madhabi alkuufiyiina oo ah marka ficilka asal asluishtiqaaqaad u ah in meeshan lagu sheego munaasib ay noqonaysaa oo marka waxay noqonaysaa waxa weeyaan qismigan hore waxaan sheegnay afcaal wa mashtuqa minha oo masderka uu kamid yahay calaa madhab اlkuufiyiin warkaa warka uu isku toosaya laakiin basriyiinta way diidan yihiin ikhtalafa ahlulcilmi way iskhilaafeen fi asli اlmushtaqaati calى aqwaal ahlulcilmi marka lagu leeyahay waxa weeyaan ahlu cilmi kuli fanina lagala jeeda hadda meeshan fuqahaa iyo mufasiriin soo geli maaya ahlulcilmi bicilmi sarfiyaa loo jeeda ashharuhaa waxa weyaan waa midkan ku gaabsane ana almasdara huwa alaslu masdarka asal u ah wa huwa qowlu jumhuuri lbasriyiina basriyiinta badigood asaas qabaa macnaha waxaa ka fahmay jumhuur haddaan idhi xataa ina hunaaka bacda albasriyiin miman yadhabu madhab alkuufiyiina fi ana almasdara mushtaqu min alficli qolaasaas qabaan lidaliili itifaaqihim uu masdarka asal u noqday isku waafaqitaankooda u daliila calaa tasmiyatihi masderki waxay ku magacaabeen masdaran wاlmasdaru luqa ahaana huwa maa tasduru canhu اlashyaa fakaana khaliiqan wuxuu ahaa mid ku owleysan khaliiqan bimacnaa jadiiran bian takuuna اlmushtaqaatu inay noqoto tasduru minhu inay kasoo fusho waliana almasdara yadulu calaa shayin waaxidin masdarka wuxuu ku tusinaa hal shay oo ah xadadki wa alxadathu fi xiin ana alficla yadulu calaa shayayni wa humaa alxadathu wazamaan haddaa tiraha daraba caliyu muxamada darbi inuu meesha ka dhacay lees garaacay uu ku tusinaa haddana hori waqti hore inuu dhacay laakiin haddaa tirahdid darbun haddaa tirahdid garaaciday tusinay laa yadulka calaa mada maa madaa min azaman walaa maa yaأti minhu wاlwaaxidu aslu اlithnayni waaxidkane luga ahaan aslu اlithnayni waa marka macnahe waxay tusinaysaa in maadaama ficilkii laba macno uu ku tusiyey inuu masdarki ka asalsan yahoo hal macno ku tusiyey liannahu wuxuu noqonaa ficilkina laba shay masdarkina hal shay marka cadadka markaad tiraahdo waaxid iyo ithnain waa kala asalsan yihiin oo alithnain waaxidkeeda asal waa iyada tirada ka bilaabata walianna alfarca laa budda an yakuuna fiihi اlaslu shaygan farac haduu yahay an yashtamila calى اlaصli wa ziyaada laga rabaa wliana alfarca laabuda an yakuuna fihi اlaslu huma yaziidu ziyaadatan inuu ziyaado kala dheeraado tunbiu macnaha kuu khabrayso can tamayuzihi wa infisaalihi yacni waa inuu ziyaado dheeraad la yimaado kuu sheegaysa inuu asalki ka duwan yahay intaas daliil wa wa min aladilati calى asaalati اlmasdar waxaa kamid hadane anahu ismun inuu yahay masdarki masdarka waa ism aswaabkana hadda waxaa laleeyahay darbun waa la tanwiinina wاtanwiin min calaamaat alismi walismu yastaqilu binafsihi waxaa laleeyahay isimka hadduu masdarki isim noqdo sharaftii asmaadu qaadana oo ahayd anahu yastaqilu binafsihi asaa isku filnaan gaaray wيstغني can الficlina waa ka deeqtoomayaa لdaliili ana الkalaam الmufiida kalaamka mufiidka aladii yaxsunu الsukuutu calayh in lagu aamusa ay wanaagsan tahay qad yataأlafu inuu iskaga dunmaan dhici karta min alasmaaءi waxdaha bkhilaafi الficli waxaa laga yaaba jumla mufiida a kulligeed in isim wada noqoto ficil ku jirin laakiin jumla mufiida ah oo kulligeed ficil ka kooban ma jirto hadaan irahdo hadeertan waa jumla mufiida oo kuligeedna ay asmaa tahay kan hore waa mubtada isim khabarkiisana waa ka laakiin ficil laleeyahay eh, hadaad tiraahda daraba caliyun hadaad tiraahda ficil daraf iyo isim marka ficil isku filnaasha ma laha marka istignaau lmasdari binafsihi can gayrihi daliilu calى anahu اlaslu intaas waxay ahayd sababta masdar masdar loogu magacaabay almasdaru smu maa siwa zamaani min madluulay اlficli ka amnin min amin waati ibnu malig uri qaala sheekh maxamed amiin wuxuu iri alharariyaan ujeedaye jumlatu maa dakarahu اlmusanifu musanifka intuu sheegay waxaa weeyaan ay fi laamiyati afcaal ujeednaaye min masaadir اthulaathi thamaaniyat w arbacuuna ibnu maalik wuu ku xeyl dheeraaday markuu sheegayey laamiyat اlafcaal masaadirta markuu u soo gaaray markaasuu shubay kulligood oo wuxuu sideed iyo afartan wasan yuu sheegay ma aha in intaas keligeed dhowr iyo boqol way gaarayaan baa la layiri laakiin waاkhtasara calayha waa ku gaabsaday lisixati naqlihaa ayada in lasoo naqli ansixitaankeed can اlcarabi ama wuxuu ugu gaabsaday likahri dadawaraaniha wareegeeda batay calaa alsinatihim marka waa lays weydiiyo masaadirta uu ficilka thulaathiga leeyahay hadday boqol ay gaarayso ibnu maalik fii laamiyati alafcaal siddeetan iyo afar muxuu ugu gaabsaday ma inta kale jaahiluu ka yahay mase licilaa jirto markaasuu sheekh maxamed wuxuu iri wuxuu ugu gaabsaday inta saxiixa laysku waafaqsan yahay intaasa inta kale khilaafa ka joogto waa hal meel ama ma ahana inta mashhuurka ah likahrati dawaaraaniha mashhuur wa inta mashhuurka ku gaabsada asoonan aanan aanan jaahilka ahayn inta kale walidaalika ibnu maalik baabka ugu nafci yar waa markii la yihahdo laamit lafcaal masaadirtuu iska shubay oo thulaathiga midda qiyaasta iyo midkan qiyaas ahayn marka hore isku wada daray kadibuu haddana wuxuu bilaabay qeybta qiyaastaa inuu gadaal u sheego marka maadaama uu masaadirtii dhammaanteed sheegin inuu lababar uu ka sheego wax macno weyn keenaysa ma laha yani u fiiri haddii aan irahdo masaadirtii boqol iyo dhowr waay oo sideetan iyo afar aad ka sheegta calaa nisfi bay noqonaysaa marka qofkii umawa aadan sheegin kulligeed si uu markaa u طumaaniino u qaato masaadir ficli thulaathi oo dhammaan aqaana inuu yidhaahdo haddaad yeeli waaysani inta qiyaasta inaad ugu gaabsatid sidii alfiyada uu sameyna way ahayd labadi ma sameynin marka baabkaas nafcigiisu wuu iska yaryahay walidaalika sheekh cabdiraxmaan sarfiile eh, raxmat ullaahi calayhi oo sarfiga noo darsi jira markaan soomaali joogna yaa wuxuu dhihi jiray markuu masaadirta soo gaaro ou dhihi jiray intaan horo waa geel duday waaye ou dhihi jiray macnaha geela markuu ou macnaha cararo kulligiis waa isku dhex yaaca mid nirig ah iyo mid qaalin ah iyo mid riti ah iyo mid kale ma kala taqaanid marka sidaasuu u gala u dhihi jiray ibnu maalik marka taa ishaaratun ilaa annaha cadiimatu alfaa'ida walidaalika waan iska goynay kulligeed waxaan u goynay maadaama ay saas yihiin baa waxaan ka dooranay ficilka eh, masdarka oo ficilka thulaathi qiyaasiga bas inta shaadka a dhan waa xadafnay liannahu cadadkeedina lama koobi karo ilaa dhowr boqol ay gaareen haddii la yidhaah lawada sheegana waa lagu daalaya haddii la yidhaah qeybbaa laga sheegana wax faa'iidaho qeybtaas ku imaada ma jirto hada fi nadari qofka wax kasta waa u arki karaa wa hiya tanqasimu masaadirta ilaa qismayna u qeybsantaa samaaciyatun wa hiya alawalu minha samaaciyay ka dhigan tahay wa ilaa icraab ahaan lafda dilila ilaa qismayni samaaciyatin wa qiyaasiyatin ay sax ku tahay wa hiya wa halaaثuuna wa qiyaasiyatu wa hiya cashar marka intaas oo hadda ibnu maalik u sheegay yaa saas u qaybsanto wa bilbasti saddex iyo tobankii waxaa la gaarsiin karaa haddii lakala fidiyo khamsata cashara wasnan iyadoo biziyaadati almafcalati walmifcila walmifcala iyadoo mafcala iyo mifcala haddii lagu daro qiyaasyadii shan iyo toban ay noqonaysaa calayha calaa thalaathata cashar qaala bnu maalikin fii laamiyatihi faclun maqiisu lmucadaa walfacuulu ligay rihiisi waa ficli sawtin tha lfucaala jalaa wamaa calaa facila istaxaqa masdaruhu in lam yakun daata cadin kownahu facalaa waqis facaalatan aw facuulatan lifacultu kashajaacati waljaari calaa sahulaa facaalat likhisaalin walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin walaa tahila intaasuu wuxuu ku koobay masaadirta ficilka thulaathiga ou leeyahay qeybteeda qiyaasiga ah saasuu markaasuu ui faclun facligaas wasanka facliga maqiisu lmucada ficil thulaathi ah oo mutacadi a ah qiyaastiisa waa hadduu mutacadi facala waa ka yimaadaa mutacadi ay leedahay facilana mutacadi ay leedahay labadaas mutacadigoodu waxay waxaa u qiyaasay faclun inuu ku yimaadaan hadda fiiri daraba waa facala oo mutacadi darban samca waa faacila oo mutacadi ah samcan khalas labadaas le ka qabso inta kale ugu qiyaas qaado markaasuu uri wاlfucuulu ligayrihi fucuulna waxaa iska leh ficil thulaathi ah oo aan mutacadi ahayn yuu ku yimaadaa siwaa ficli sawtin aydoon ficil sawt lagu daraynin daa midkan jalaa waxaa muujiyey ou muujiyey alfucaala marka wuxuu ku leeyahay haddii ficilkii thulaathiga ahay oo mutacadiga mutacadigaah facalun ku yimiday kan kalena wuxuu ku imaanaa fucuul yuu ku imaanaya ayib intaano dhan hadda amhiladeedu waxbay aanan degdegin kulligeed waa wada imaanaysaa iyadoo macnaha sharxan markaasuu iri wmaa wma اstaxaqa masdaruhu calىa facila wmaa kaana calىa facila wma calىa facila wmaa kaana calىa facila ficilka hadduu facila yahayne istaxaqa masdaruhu masdarkiisa wuxuu mutaystaa in lam yakun daa tacadin midda wax gudbay hadduusan ahayn wuxuu mutaystaa kownahu facala inuu ku yimaado hadday facila laazim tahay masdarkeeda facalun oo ku imaana farixa faraxun ala leeyahay ayib markaasuu iri wa qis qiyaas qaado facaalatan aw facuulatan lifacuulta u qiyaas qaado ficilka hadduu facuulo yahayna masdarkiisa ama waa facaala ama waa facuula mithaalkoodii waxaa ka mid ka shajaaca facaaladii waa io calaa sahula sahulane suhuulatan oo ku imaana waa asigana waa facuuladii waay markaasuu ri facaalatun lafdigaas facaalan likhsaalina iskale mi facaalay ka timid facaalo oo khisaal ku tusinaysa facaalay ku timaada wadac ka tag alficaalatana lixirfatin ugu tag aw wilaayatin ee walaa tahilaaha iloobin marka waxaan iriyey ficil mutacadi o thulaathi qiyaaskiis waa faclun facila maya facala oo laazim ana waa fucuul facila oo laasim ane waxa weyaan waa facal intan kalena facala iyo facuulay u qeybsamaan ayagaa ku imaan doon markaasuu niri waqad bayana fi hadihi alabyaat tiscatan ou cadeeyey oo min alawsaan alqiyaasiya wahiya faclun wa fucuulu وفعال fucaalu wa facalu wa facaalatun wa fucuulatun wa yudaafu ilaa hadihi tisca maa sayadkuruhu bnu malik fi baabi almafcali wa hiya arbacatun almafcalu walmifcalu walmafcilu walmafcalatu walmafcilatu haddii afar lagu daro sagaal lagu daro saddex iyo tobanka imaanaysa markaasaan ihi alawalu faclu weeyaan bifatxi اlfaa'i wa sukuun اlcayni wa huwa qiyaasu masdar اlficli ficilka masdarkiisa qiyaaskiisa waa athulaathi almutacadi oo min facala maftuuxi ka ahaaday facala oo caynta la kordhiga aw min facila sawaaء kaana almaftuuxu minhu midka la kordhigaya ha noqdo صaxiixan ka daraba oo kale darban aw muctalalfaayi ha noqdo ka wacada wacdan aw ilcayni ha noqdo ka baaca baycan intaasaa lagu wada daraya ayb aw ilaami ha noqdo ka ramaa ramyan aw mudaacafan ha noqdo ka radda raddan aa ayib marka intaasoo dhan waxa weeyaan waa ficilkii thulaathiga ahay wa sawaaءun kaana almaksuuru minhu saxiixan facile oo saxiixa noqoto ka fahima wa shariba ka fahima fahman aad leedahay fahman wa shariba sharban shurban haddii la yidhaahdo waa baab kale waay ayib e, fahimad le aan ku dhaafno fahman shariba shariba waxaa laga yaabaa masderkeeda oo shaad inuu yahay keli ah aw muctala faai ha noqdo ka waطia waa ku istaagay waan waan a laleeyahay faclan waay aw ilcayni ha ka jirado ka khaafa khawfan alaleeyahy ayadana faclan waa khawfan waa faclan aw ilaami ha ka jiranaado ha ka jiranaado ka faniya bifatxi ilbaayi wa kasri nuuni marka ka faniya fanyan in la yidhaahdo waa ayib aw mudaacafan ha noqdo ka masa masan masan waa faclan mas san ay asalkeeda ahayd aw mahmuusan ha noqdo ka amina amnan w fi التصريح أن الغاaلبa في المفتوح التacadي و في المكسور اللزوم intaa waxa weyaan تصريح معنaha kitaab weeyaane أن الغاaلبa في المفتوحi facala waxaa u غاalب ah التacadي facala asل waxaa wa inay gudubto wa fi lmaksuuri facilana alluzuumu waa iska faaida jaanibi ah macnaha facula ficilka thulaatثi a ah, facula iyo facila iyo facala buu noqdaa facula weligeedba waa laazim waa iska dhaaf markaasuu labada soo hartay oo facala iyo facila a ah, tacadi i laazimba waa leeyihiin laakiin asal ahaan haddii layidhaahda tacadiga facala ule wa yustahnaa min almaftuuxi maa dala calaa sanaacatin fa ina masdarahu calaa ficaalati bikasri اlfaa'i marka waxaan soo niri wa yustahnaa min almaftuuxi liannahu facala oo mutacadi a waxaan iriyay waxay ku timaadaa faclun ay ku timaadaa marka facala oo mutacadi hadday faclan ku timaado waxaa laga soo reebaa iyadoo mutacadiya faclin aan ku imaanin wixii sanaaca ku tusiye fa ina masdarahu calaa ficaalatin uu ku imaana bikasri اfaai ka khaaa khiyaadatan waxaaka xiyaakatan khaaa athawba mutacadi wa waa facala asalkeeda khayata waxaaka waa tulid labadaba marka waxay eeday khaaa khawطan waxaaka xawkan faclan inay ku timaaday ahayd marka iyadoo facalaa oo mutacadi a ah yay haddana ku imaan weysay faclun oy qiyaas ahaan ficaalatan ku timida intaas unbuu kala jeeda waathaani masaadirta thulaathiga midkoodii labaad alfucuulu waa bidami alfaai waalcayni wa huwa qiyaasu masdari facala facala masdarkeedu qiyaas u yahay almaftuuxi allaazimi almaftuuxi cayntiisa la kordhiga allaazimi marka markeed abyaadii oo ibnu maalik aada laqbaynaysid والفعول لغيره فعل oon متعدي ahayn a lagu طيب ayib kasarakha او aw سواء كان صحيح saxiixa alaakhiri ha noqdo aakhirkii midkuu kafiyuu yahay فعل hadda facalo waay laakiin waana laasim marka hadday mutacadigeeda faclun ku timiday hadday laasim tahay maxay ku imaanaysaa jawaabteeda waxaa waaye xasab almacaani hadday صaxiix alaakhir tahay oo laazim tahay wadalat calىa sawtin fainahu yaأti qiyaasa fucaala waxaad leedahay ka sarakha wuu qayli suraakhan aw muctalatan aw muctalahu laamta midka jiran ha noqdo ka bakaa bukaaan hadda laamta ayaa ya ka taal wacawa lkalbu baa qayliya aw idibu cuwaaan fucaalan yay ku timiday ayib alraabicu midka afaraad facalun weeyaan bifatxi اlfaai wاlcayni wasdarka wa huwa qiyaasu masdari facila facila masdarkeeda wuu qiyaas u yahay bikasri laazimi bilkasri la akriyo facilihi allaazimi laazimka ahay sawaaء kaana صaxiixan ha noqdo ficil صaxiixa ka farixa faraxan wasankeedii unbaa caynta laga bedelay aw muctala alfaa'i ha noqdo ka wajica wajacan aw ilcayni ha ka jiranaada ka cawaran aw ilaami ha ka jiranaada ka camiya caman aw mudaacafan ha noqdo ka shalad yaduu shalalan idaa fasadat haday macnaha fasaado macnaha markay qallasho waa fasaad aw mahmuusan ha noqdo ka damia dama idaa catisha fa in kaana mutacadiyan facila haday tahay mutacadi fa qiyaasuhu faclun waaye bifatxi اlfaai wa sukuun cayni ka fahima fahma kamaa mara oo waxay soo gelaysaa faclun maqiisu almucadda ay soo gelaysaa wاlkhaamisu wاsaadisu alfacaalatu wاlfucuulatu labadan wasan waay fakulu minhumaa masdaru qiyaasiyun lifacula uu u yahay almadmuumi laazimi lama dhahay lannahu facula laa takunu ila laaziman faidaa waradaa hadday soo arooraan oo ficilki keligiis marna facaalo uu masderkiisa ku yimaado isla ficilkii haddana uu facuulo ku yimaado fadhalika fadaka midkaas madluub waay aw axaduhumaa ficil baa oo faculaa marna mid wuxuu ku yimid facaala ficil kalena facuula fucuula uu ku yimid ikhtusira caleyh waa lagu gaabsadaa aw lam yarid waaxidu minhumaa facula waxaa la arkay masderkeeda aan haynin laa facuula kuma hayno walaa facaala kuma hayno khuyira baynahumaa marka waxa weeyaan qofka waa loo khiyaar geliyaa waxa weye naxwu shajuca arajulu shajaacatanna waad dhihi kartaa wa shujuucatanna waad dhihi kartaa midkaad rabtaad ku keeni kartaa wa fasuxa fasaaxatan wa sahula suhuulatan wa sacuba sucuubatan marka ama waxaan dhenahay tan hore waxa weeyaan midkood shajuca shajaaca ku yimiday sahulana suhuula ku yimiday labadaaba mid midow ku yimiday oo ayagoo isla facula a ah, oona laasim mooye wax kale aan noqonayn midkood wuxuu ku yimid facaale sidii shajuca oo kale midna facuula uu ku yimid sidii sacuuba sucuubatan oo kale labadiiba midkii mukhayarka ahay oo labadoodiba uu ku imaan karay eh, amhila in loo raadayay rabtaa ayb faa'idaة wاlfacaalatu kamaa yakuunu masdara qiyaasiya lifacula اmadmuumi lafdigaas facaala sou masdar qiyaas u yahay facula yakuunu ayda maqiisan ou noqona likuli ficlin daalin tusiya calaa khisaalin ku tusiyey wixii khaslad ku tusiyo oo dhan hadana wuxuu noqona marka waa masdar calolweyn oo yakuunu masdara liakthar min shay sawaaء kaana min facula اmadmuumi ha ka yimaado ka darufa dharaafatan in la yidhaahdo w fatuna faطaanatan aw min almaksuuri ha ka yimaado ka qabiya khabaawatan khaslad waa doqonnimada oo qofka lagu tilmaamo fulaankii doqonkaa lagu leeyahy marka fiira ayadoo facila ah yaa masderkii oo facula oo kale ku timidooda oo facaalatan ah lidalaalatihi calaa alkhisaal wa khawiya ghawaayatan aw min almaftuuxi bayba ka fiiri facaalatan marka wasankan facaala ah ficil oo facila ka yimidna waa ku imaan kartaa calaa cagsihana waa ku imaan kartaa iyadoo facula iyo wixii lamid a ah ka timid asaabicu midka oo todobaad oo wasmihii awsaanti kamid e ah, alfaciilu waaye wa huwa maqiisu limasdari facala facala yuu masdarkeedu qiyaas u yahay addaali laakin tusi cala sawt min ayi xayawaanin naxw sahala alfarasu baa guuxay sahiilan marka fiiri sahiilan haddaa tirahdid waa faciil sahalayna ka timida magac ba markuu faraska sidaa u yeera magaca gooniay soomaalida u taqin hadda ima xaadirsano wa nahaqa alximaaru baa yeeri nahiiqan ina ankara alaswaati la sawt alximaar la sawt اxamiir eh, nahaqa facala waay oo laazim ah laakiin likownii dala calى الsawt yuu ku yimid faciila wa saraka suraakhan wa bakaa bukaaan maya waxaa weeyaan eh, fucaalkaas wuxuu imaanayaa markuu uu ku yimaado Ah, nacam fucalan faciil iyo fucaalatan waa sarakhadan hadda waana soo maray oo waxa weeyaan hadda faciilan ka hadlayna ina fucaala la dhex geliya maahin marka wanahaqa ximaaru nahiiqan ha lagu ekeeyo marka kamaa ana wasna alfucaali bidami اlfa yakunu maqiisan lfacala ida dala calaa sawtin idaa dala calaa sawtin markaanaan dhahaynaa ka sarakha waa kana markaasaa laleeyahay ka sarakha suraakhan wa bakaa bukaa'an kamaa mara fahumaa maqisaani fiih marka facala hadday laasim noqoto sawdna ay ku tusiso faciilna waa ku timaadaa fucaalanna waa ku timaadaa intaasaa laga rabaa marka amhiladii marka hore an israacina ma ah wkada sidaasoo kale yakuunu faciilu noqdaa maqiisan qiyaas limasdari facala u u noqdaa bilfatxi la akhriyo idaa dala calaa sayrin facala oo ayadana laasim ah idaa dalat calaa sayrin socod weeyaane ayadana faciilkiiyay ku timaada sidii sowd markii ku timaada ku imaanaysay sowd iyo sayr alaa sowd iyo sayr naxw damla baciiru baa degdega damiilan idaa asraca wa raxala raxiilan aw dala calaa daa'in haddii ay daa ku tusisane wuxuu ku yimaadaa calaa fucaal naxw sacala sucaalan wa zakama zukaaman wa mashaa batnuhu mushaaan fiiri markan amhiladii waa la isdhexgeli laakiin adigaa lagaa rabaa mid kasta meesheeda loo celiyo marka waxay ahayd inan la yidhaahdo wa hwa maqiisu limasdari facala almaftuuxi al daali almaftuuxi daali cala asawt w asayr cala asawt w asayr marka kan in meeshaas hore loo geeyo waana mudakirada hadha sidaas aynu kusoo bixi doontaa insha allah waan bedeli doonaa mowqicooda waa la qaada kuwan waxaa la geynaa meesha oo koro oo meesha wanahaqa alximaaru nahiiqan markii nidhaahdo ou dala calaa daa'in ka sacala sucaalan wa zakama zukaaman wa mashaa batnuu mushaaan in la yidhaahdo meeshaasuu ku imaan karaa ou dala calaa daa'in in la yidhaahdo markuu sowd ku tusiyane kan dambe lasoo raacsiiyo intaas unbaa loo jeedaa athaaminu midka sideedaad alficaalu waa bikasri اlfaa'i wa huwa maqiisu masdari facala facala yuu masderkeeda qiyaas weeye almaftuuxi cayntiisa la kordhiga alaasimi ahay idaa dala calaa firaarin aw calaa shibihi firaar wax lamid eh naxwu fara firaaran wa abaqa ibaaqan ficaalan oo ku yimiday firaarka waa carar abaqana waxaw abaqa alcabdu min sayidihi ibaaqan markuu ka dhuunta u ka waa wa sharada shiraadan cararid waa wاlmuraadu bishibhi maa yadulu cala اlimtinaaci ka abaa ibaaan hadda fiiri abaa haddii la yidhaahdo ma carar ninkii wax diida waa taagan yahay laakiin labada waxay isla macnihin ninkii kaa cararay iyo ninkii hadalkaada fuli waay isku maqaam waay wa jamaxa alfarasu waa madax adkaystay jimaaxan ibaaan ayay noqonaysa wاtaasicu alficaalatu waa bikasri اlfaa'i wa huwa qiyaasu masdari facala almaftuuxi اlaazimi ida dala calى xirfati wa sinaacatin wa kasbin naxwu tajara tijaaratan xirfo waay waxaa ka xiyaakatan aw dala calى wilaayatin hadduu ku tusiyo wazaka wazara wisaaratan yani wasiir buu ka dhigay wisaaratan wa amara imaaratan wasacaa sicaayatan labadaasuu u yahay ayb wاlcaashiru facalaanu waaye bifatxi اlfaai wاlcayni fada hore iyo caynta laysla kordhiga waqad ahmalaha ibnu malik fi laamiyatihi laakinahu dakarahaa fi alalfiyati naxw jaala jawalaanan fiiri jawalaanan daafa طawafaadan aa laleeyahay alxaadi cashara fuclatun weeyaan bdm اlfaai wa sukuun اlcayni wa ahmalaha ibnu malik fi kitaabayhi alalfiya iyo laamiyada kuma sheegin wa inamaa dakaraha bnu xaajibi biqowlihi ibnu xaajib baa sheegay sheekh maxamed amin asuu kasoo qaatay oo wuxuu iri markaa wa facala laazimu fi اlalwaani w اlcuyuubi yaأti calى fuclatin wa facila allaazimu facilo oo laazima oo fi lalwaani walcuyuub ku tusisay yaأtii wuu yimaada calى fuclati naxwu samira wa adima macnaha waxaa weeyaan sam samira macnaha waa midibka madow midib u dhow wa adima waa maarnaaday calaa sumratin wa udmatin alaleeyahay marka wasankaas waxaa weyaan wasan dheeraad awa ah marka intaas waxay kaaga baahan tahay keli a inuu qofkii ou xifdiyo awsaantii amhiladeedii uu isku fiiriyo haddii kale matnigaas oo alaamiyat alafcaal ama alfiyat bna maalik ou macnaha xifdiisi awsaantii uu u ogaado yuu ka bixi karaa faclun maqiisu masdari mucada min hi thalaathati karadda radda wa facila laazimu baabuhu farax ka faraxin wa jawan wa ka shalal uu alfiyada ugu akhriyay cagsigeedana sida aan soo sheegnay yuu laamiyada ku sheegay wallahu aclam wsal اllah wslm clى nabiyina mxamadi w alihi wsaxbi